asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed ee aynu kaga waramaynay taarikh nololeedkii sayfullahi almasluul seeftii ilaahay ee galka la-ayd khaalid ibnu lwaliid almakhzuumiy radi allahu canh walaaliyaal xalqadan tii ku horreysay waxaynu ka soo warramnay khaalid ibnu ibnulwaliid radiallahu canhu deegaankii uu ku dhashay iyo qabiilkii uu ka soo jeeday iminkana waxaynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala faamilkiisii iyo ehelkiisii uu ka soo jeeday khaalid ibnuwaliid aanuu ku horumarno hooyadii hooyadii waxaa la dhihi jiray walaalayaal khaalid ibnuwaliid lubaba asuqra lubaaba asuqra ayaa la dhihi jiray oo waxay la dhalato ay walaalo la ahayd yacni ummilmuuminiin maymuuna bintulxaaris nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenaydii uu qabay ee um, maymuuna bintulxaaris la dhihi jiray ayay walaal ahayd waxay kaloo la dhalatay ama ay walaalo la ahayd haweenay kaloo la dhihi jiray lubaaba alkubra lubaaba alkubra haweenaydana waxaa qabay cabbaas ibnu cabdilmutalib nebiga adeerkii marka cabdilaahi ibnu cabbaas oo cabbaas uu dhalay iyo khaalid ibnu waliid waxay ahaayeen habro wadaag subxaan allah dhanka kalena yacni khaalid ibnu waliid habaryartii waxaa qabay nebigeena calayhi salaatu wasalaam waa maymuuna bint alxaarith weeye khaalid ibnu waliid aabbihii walaalayaal waxaa la dhihi jiray alwaliid ibn lmugiira waliid ibn lmugiira waa nin wuxuu ahaa subxaan allah ilaahay wax walba wuu dhammaystiray yacni alwaxiid baa la dhihi jiray carabta xilligii marka carabta xilligaa noolay rayxaanatu quraysh yacni reer quraysheed ninkii ay markaa ay ku indha doogsanaysay nin xoole la siiyey oo markaa barwaaqaysan oo beero fara badan leh oo sidoo kale qurux badan aftahana fasaaxo leh balaaqo leh subxaan allah caruur fara badan leh oo darsin iyo dheeraada ayuu markaa ahaa ninka la dhahda weliid ibnu muqiira weliid ibnu muqiira madaxtinimo wuxuu ka gaadhay in uu bedelo cabdilmutalib oo nebiga awowgii ahaa markii uu fadhiisan jiray hadhqoodaalka ama kacbada hadhkeeda ama hooskaas ayuu markaa cabdilmualib fadhiisan jiray sidaynu siirada nebigeenna ku barannay marka halkaa markuu fadhiisto cabdilmualib waxaa la fadhiisan jiray caruurtii uu cabdilmualib u dhale ee de markaa nebiga adeeradii ayaa hareertiisa ama furaashkiisa iyo joodarigiisa fadhiisan jiray kolkii cabdilmualib uu dhintay waxa booskiisii buuxiyey ninkan la dhahdo welid ibnu maqiira halkaas ayay saadanimadiisii iyo madaxtinimadiisii ay gaadh gaadhay subxaan allah wuxuu ahaa nin xoola haysta sida la tilmaamo mu'arikhiintu waxay dhaheen ma ee sanadka iska dhan keligii ayaa xoolihiisa gaarkaa wuxuu ka bixin jiray daaha markaa la sudo kacbada ayuu keligii bixin jiray reer quraysheed oo dhan markay isu tagaanna sanadka kaley bixin jireen subxaan allah isaguna keligii hal sano ayuu qaabilsanaayo markaa uu bixin jiray subxaan allah waxaa nin yacni deeqsiya oo gacan furan oo markaa eh, sifooyinka carabta lagu yaqaana amay ku faani jireen waxaa kamid mid ah hadiyo jaraale inay kariim yihiin ama deeqsiyayaal ay yihiin ninkan laftigiisuna sifada uu lahaayo wuxuu ahaa nin yacni gacan furan oo dadka waxsiiya ama dadka quudiya gaar ahaana dadka markaa yimaada ama soo booqda beytka ilaahay xaramka yimaada ama xajkaas xajkii jaahiliga markaa yimaada subxaan allah waxaa la tilmaamaa sidoo kale weliid inaanu khamriga cabbi jirin had iyo jeeraalena gaalada xitaa ku wada caqliga badan kuwooda markaa maskaxda leh ma cabaan khamriga waayo waa wax yar radii ah oo yacni wax liita weeya khamri cabidu xitaa markaa gaalada madaxdoodu ama kuwooda fakere markaa filosofyadoodu ma cabaan khamriga subxaan allah ninkan isagoo haddana gaala ayaa waxaa la tilmaamayaa inuu khamrigana uu ka fogaaday oo uu ogaaday inuu maandoorye uu yahay ama daraag uu yahay markaayo daroogadaana uu ka fogaaday subxaan ninkan weliid waxaa lagu yaqaana walaalayaal colnimo badan iyo cadaawad badan buu diinta islaamka subxaan allah uu la galay tahay oo waxa weeye ninkii markaa reer quraysheed u tilmaamay intuu isugu yeedhay daari nadwa golihii markaa lagu shiri jiray intuu isugu yeedhay ku yidhi dadku waynoo imanayaan buu yihi mawsimka xajka qabaa'ilo e kala duwan qabiil halkan ka yimi kuwa yaman ka yimi kuwa shaam ka yimi meelo kala duwan baa laynooga imanaya markaa moxamedna halkan uu joogaa markaa adigu markaad tidhaahdid buu yidhi maxamed been markaynu ka sheegno ee aad adigu tidhaahda moxamed waa beenaale uu mid kale halkan ka soo istaago u dhaho maxamed waa sixiroole uu mid kale u dhaho maye maxamed waa falalow uu mid kale dhaha maye maxamed waxa weeye waa shaacir dadku innagayna ma rumaysanayaan buu yidhi dadku innagayna ma rumaysanayaane aynu hal eray ama hal kelmad aynu isugu biyo shubanno oo marka marka layna weydiiyo moxamed arrintiisa aynu ugu jawaabno waxay dhaheen haddaba adayla madaxe maxaan ugu jawaabnaa wuxuu ku dhahay waxaad tidhaahdaan dabcan waan ognahay inaanu maxamed beenaale ahayn sixiroolana ahayn laakiin hadalka ugu dhow ee aynu odhan karayna waxa weeye waa sixir weeye sixir markaa dadka kala kaxaynaya nin iyo xaaskiisa saa u kala kaxaynaya caruur iyo aabahood sidaa u kala eryaya ayuu maxamed adeegsadaa sidaa dhaha buu yidhi markaa subxaan allah walciyaadu bilaahi rabb alcaalamiin ilaahay baanu ka magan galnay weliidkan walaalayaal waxaa la tilmaamaa ama mufasiriinta ay tilmaamaan in uu dhegaystay qur-aankii nebiga calayhi salaau wasalaam qur-aankii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhegaystay khaasatanna suuratu haafir xamiim tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alcaliim aayaadkii qur-aanka markii uu dhegaystay dadkan carbeed walaalyaale xilligan noolaa waxaan dad yaqaana luuqadda carabida way yaqaaneen xaraf kasta iyo kelmad kasta way yaqaaneen wayna dhadhaminayeen yacni fasaaxada qur-aanka kolkii uu dhegaystay qur-aanka cajiibkiisii ayuu la yaabay ninkii weliid ibnu muqiira la dhihi jiray kadibna wuxuu ka markhaati kacay oo markhaati fur iyo shaahid fur iyo marakac uu ka noqday yacni marakicii ugu sarreeye gaal uu ka bixiyo ama uu ku sifeeyo qur-aanka wuxuu dhahay wallaahi laqad samictu minhu kalaaman maa huwa min kalaami linsi walaa huwa min kalaami ljinni wuxuu dhahay ilaah baan ku dhaartay xaqiiqadu waxay tahay waxaan maxamed ka maqlay buu yidhi hadal aan ahayn hadalka insaanku uu ku hadlo mana aha hadalkii uu jinku uu ku hadli jiray wa inna lahu la xalaawa hadalkanuu ku hadlaya maxamedna waaba xalwadaysanyo waa macaaniya wa inna calayhi la dalaawa sidoo kalena hadalka uu ku hadlay waa fasaaxadda iyo balaaqada halkii ugu sarraysay waxaana ku dhex jirta cuduubatun yacni macaana yuu leeyahay hadalkani subxaan allah wa wuxuu yidhi aclaahu muhbirun xaggiisa sare hadalkan wuxuu ku tilmaamaya ama ku shabahayaa hadalka qur-aankii weeyaan ayuu ku shabahayaa sidii geed baxay oo kale wuxuu hi wa aclaahu la muthmir xaggiisan sare waa waa dalagaysantaho midhuu leeyahay geedka xagga sare wa ina asfalahu lamuqdiqun xaggan hoosena waa doog iyo cagaar iyo webi qulqulaaya allahu akbar wa inahu yacluu walaa yuclaa calayhi isagu qur-aankan uu maxamed ku hadlayo waa mid koreeya oo sarreeya lagamana sarreeyo lagamana dulmaro isaga subxaana allah wamaa huwa biqowli bashar mana aha hadal bashar uu ku hadlaba waa markhaati fur iyo marag fur uu ka kacay ninkii weliid ibnu muqiire la dhihi jira walaalayaal subxaan allah markii haddaba erayada noocaasa uu dhahay ninkii weliid ibnu muqiira reer quraysheed baa maqlay markaase waxay dhaheen ina weliid sabaa weliid ninkii weliid diintiibuu bedelay diintii aabbayaashuu bedelay dhaqankii markaa aabbayaashii iyo awoowayaashii dib loogu noqonayo iyo xamaasadii caatifadii qabyaalada subxaan allah markaasu waxay dhaheen haddii uu maanta weliid oo madax inoo ahi uu markaa diinta uu bedelo qurayshi siday u dhan tahay subxaan allah diintiisa diintii way ka baxaysaayo maxamed bay markaa diintiisa ay gelayaan marka waxaa dhacday ninkii abujahal ahaa oo welid uu adeeru yahay ayaa wuxuu yidhi aniga iidaay anaa ku filana abujahal waxa weeye muxuu ku noqday ra'sul kufri madaxa gaalada muxuu ku noqday fircawnu haadihi luma fircoonka ummadan qorshayaasha uu dhigo abujahal iyo banaanka uu dhigo iyo godka uu qofka uu ku rido kama soo kaco hadduu qorsho dhiga abujahal way u dhammaatay gaalkaasi halkaasuu kula gelaya walciyaadu bilaahi rabi alcaalamiin leanna ibliis baa jecelo waa qof ibliis jecel yahay walciyaadu billah abujahal baa dhagar u maleegay haddaba odaygii uu adeerka uu ahaaye welid ahaa wuxuu iska soo dhigay wejigiisii isagoo murugaysan oo wejigiisa la moodo suuqulmugdi mugdiga suuqa mugdiga inuu kasoo baxay oo balaaya saaran tahay buu usoo galay odaygii weliid la dhihi jiray markaasuu soo dul fadhiistay markaasaa weliid baa la hadlo wuxuu ku dhahay war maxaa waxaan ku arkay murugaysan murugaysane maxaad la murugaysan tahay markaasuu wuxuu dhahay abujahal oo miyaanad ogayn maxaanan u murugoonayn buu yidhi maanta dhan reer quraysheed baa kaa warramaya oo kaa sheekaynaya oo maxaa dhacay buu yidhi wuxuu yidhi waxa lagugu xamanayaa inaad moxamed u tegtid dabcan moxamed kelmaddaa may adeegsan jirine gaaladu markay doonayeen in nebigeenna caayaan waxay dhihi jireen ibnu abikabasha wiilkii uu dhalay abikabasha abikabashahani waa iyo waxa weeye nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa naaska nuujisay xaliimatu sacdiya xaliimatu sacdiya ninkii qabi jiray haddaba xaliimo waxa weye waa haweenaydii nabigeena naaska nujisay ninkii qabi jiray ayaa abikabasha la dhihi jiray kolkaa markay gaaladu doonayaan inay nebigeena ka cadhaysiiyaan ama muslimiinta ka cadhaysiiyaan ba waxa dhihi jireen wiilkii abikabasha markaa abujahalintu soo fadhiistay buu yidhi wiilkii abikabasha iyo ibni abiqaxaafa oo u jeeda abubakar ayaad gurigooda tagtay dabadeedna cuntay ku siiyeenoo waxaad ka cuntay hambadii muxamed baad soo cuntay weliba xitaa lama odhan waa lagu hagaajiyo waa lagu casuumeeyey <laughs> laa xawla walaa quwata illa billah hambadii cuntadii moxamed iyo abubakar baad soo cuntay buu ku yidhi markaase ninka de ila welid weeyaano waa ninka ugu qanisan uguna taajirsan reer quraysheed uu yidhi ana maanaa cunay hambadii buu yidhi subxaana allah anigoo weliba aad ogtahidin buu yidhi ninka ugu taajirsan ee ugu xoolaugu maalqabeensan reer quraysheedba sidee bay u dhici kartaa subxaan allah ninkana dabcan waana runtiiyo wuxuu ahaa ninka ugu xoolo badan oo waynagii tilmaamaynay in loogu yeedhi jirayba rayxaanatu quraysh ninka reer quraysheedba markaa ay ku indhadeegsato xoolihiisa iyo markaa maalkiisa wuxuu kaloo u lahaa caruur fara badan oo markaa imaamu tabari iyo rag badan oo kale markaa mufasiriinta ay leeyihiin waxa weye tobanaan weeye darsin toban ilaa labiiyo toban ilaa saddexiyo toban meelahaas wiil ayuu dhalay oo mid kastaaba uu la mid yahay khaalid ibnu waliid mid kastaaba uu khaalid oo halkaas soo taagan oo kale uu yahay quruxdiisa geesnimadiisa iyo dee reer bani makhsuum oo xaggii dagaalka iyo milatariga iyo caskariyadda subxaanalla ayuu dhalay oo weliba caruurtuna ay gurigiisa un ay joogto sababta mad garanays sababtu waxay ahayd ninkani maadaama xoolo badan uu leeyahay wuxuu lahaa mawaali dad adooma ah oo u adeega oo ganacsigiisa uga shaqeeya oo dhulka shaam uga soo adeega baac mushtarka u sameeya isagana caruurtiisa halkan ay fadhidaa subxaan allah markaa nin dee taajiroo markaa maalqabe maalqabeena buu ahaa subxaanala markaasuu uhi ma anigoo maalqabeena ayaa reer quraysheed maanta igu xamanayaan inaan cunay hambadii nabiga calayhi salaatu wasalaam saas uu hadalka u dhigay ila waa abujahaloo farsamuu ka watee subxaan allah markaasuu wuxuu dhahay taas anigu baahi uma qabo buu yihi cuntadaas baahi uma qabo laakiin wuxuu dhahay ninkii welid aha wuxuu yidhi idinku waxaa sheegataan buu yihi bal dhegaysta ninkii welid wuxuu ku hadlay wuxuu dhahay waxaad sheegataan antum tascumuun waxaad sheegataan inuu maxamed uu yahay inuu waalan yahay saasaad sheegataan mana waalna maxamed ma waalna ilan wayna aragnay dadka qofku markuu waalan yahay hadalka dhaafa iyo hadal iska hor imanayabuu akhriyaa marka maxamed miyuu waalan yahay markaasi gaaladii reer quraysheed baa waxay dheheen maya ma waalna wuxuu yidhi waxaad sheegataan inuu maxamed gabayaa uu yahay iyo suugaanyahan uu yahay miyaad hadda ka hor aragteen isagoo gabyaya ama abwaan iyo suugaan iyo baydad isu geygeynaya gaaladii reer quraysheed waxay tidhi maya maanan arkin markaasuu wuxuu ku yidhi waxaad sheegataan inuu maxamed yahay sixiroole oo miyaad ku aragteen calaamadii sixirka miyaad tusbax iyo balaayo maryo foolxun iyo iyo suuqa madow miyaad ku aragteen maxamed markaasay dhaheen maya maanaan arkin wuxuu ku dhahay waxaad sheegataan inuu maxamed yahay kaahin ama falalow oo ma falalow baa maxamed markaasu wuxuu ku yidhi waxaad sheegataan inuu maxamed yahay kadaab ama beenaale walciyaadu billaah miyaad hadda ka hor ku jarribteen ama miyaad hadda ka hor maqasheen maxamed oo been sheegaya gaaladii reer quraysheed waxay dhaheen maya maanaan maqlinba subxaan allah liannu nabigeena calayhi salaatu wasalaam walaalayaal intaanu islaamka yacni diinta islaamkuba aanay imanin waxaa loogu yeedhi jiray assaadiqu lamiin run badane aamin ah alsaadiqu lwacdu lamiin alsaadiqu lmasduuq run badanihii la rumaysan jiray run badanihii iyagoo haya aaminka ahaa magacaas iyo taytalkaasu nabigeenu watay calayhi salaatu wasalaam yagiibuu xujadii ku celiyo ku yidhi ninkana wax ka sheegaysaan dee miyo mid waxaanaad sheegaysaanba isaga qababa subxaan allah kolkaase waxay dhaheen haddaba welidow dhegayso welidow dhegayso reer quraysheed maanta haddaad adigu ka tegtid reer quraysheed sida u dhan diinta way bedelaysaa ninkan maxamed bay ujeedaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam yacni war ka sheeg wuxun ka sheeg yacni wax ku tilmaam hadday doonto been ba ha noqotee markaa ninkii ninkii waliid ibn waliid markaa intuu fakaray yani intuu fakaray ayuu markaa qadaray uu go-aamiyey talo qur-aanka sideebad u dacnidaa u durtaa qur-aanka sideebaad moxamed iyo diintiisiiyo islaamka u durtaa wuu fakeray markaa markaasuu markaa xaggan fiiriyey oo xaggan fiiriyey oo wejiga cabusay oo ururiyey markii dambe wuxuu soo go-aamiyey wuxuu yidhi maxamed wixiisoo dhan warkiisu waxa weeye waa sixir uu meelo kale ka keeno oo uu inagu dhex faafiyo buu yidhi oo dadka iyo wiilasha iyo caruurta iyo aaba aabbaha iyo carruurta kala kaxaynaya caruurta iyo nimanka iyo xaasaskooda kala eegaya sidaasuu akhraa ayuu dhahay subxaan allah haddaba markuu ninkii welid erayada noocaasa uu yidhi ayuu ilaahayna qur-aan soo dejiyey subxaan allah sida mufasiriintu ay u badan yihiin ninkaasay kusoo degtay weliid ibnu muqiire la dhihi jiray subxaan allah ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala darnii waman khalaqtu waxiida wajacaltu lahu maalan mamduuda wabaniina shuhuuda wamahadtu lahu tamhiida uma yطmacu an naziid kala inahu kana liaayaatina caniida sa uruhiquhu sacuuda inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadara uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in hada ilaa sixrun yu'thar in hada ilaa qowlu lbashar sausliihi saqar wama adraaka ma saqar subxaan allah laa tubqi walaa tadar lawaxatu lilbashar calayha tiscata cashar aayaadka qur-aanka soo degeen marka ilaahay wuxuu inoo tilmaamay waa camara waxaad mooda in camara laga qaaday ninkaasi qaabkii uu u fakerayey ee uu doonaya inuu dacni u dacniyo diinta iyo markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu dhahay inahu fakara waqadar waa la dhahay inahu ninkii markaa welid ahaa fakara wuu fakeray oo waqadara waxbuu go-aamiyey yani wuxuu go-aamiyey inuu qur-aanka wax ka sheego subxaan allah ama sayidina nebiy calayhi salaatu wasalaam inuu wax ka sheego faqutila waxaa lagu lacnaday kayfa qadara siduu waxu go-aaminayaaba lacnadu ay kusoo degtay uma qutila kayfa qadar haddana lacnadii kala kusoo degto siduu waxu yani u fakarayey oo soo degay daatan ilaahay markaa wa tacala wuu sii sifeeyey qaabkii uu markaa u jeesjeesanayo wuxuu yidhi uma nadara wuu fiiriyey markaa uma cabasa wa basara markaa wejigiisiiba caddusay oo uu duuduubo ururiyey faqaala markaa wuxuu dhahay in haada ilaa sixrun yu'thar waxa uun weeye hadalka maxamed waa sixir yacni yu'thar laga keena meelo kale saamayn iyo raadna leh meelo kalena uu ka keensaday walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin warkaas ayuu ka hadlay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu ballan qaaday ninkii gaalkaa welid ibnu mugiira la dhihi jiray sa usliihi saqara cadaabka saqaraa la gelin walciyaadu billah wahaakada aayaadkaasi a kusoo degay markaa ninkii markaa waliid la dhihi jiray waliid walaalayaal wuxuu ahaa khaalid ibnu waliid aabihii ayuu ahaa dabcan khaalid laftigiisu dee saamayn iyo raad bay ku leedahayo marka aabihi uu sidaa uu colaada uu la yahay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta islaamkaba uu colaada uu kula yahay dabcan waxaasoo dhan dareen bay dee ku abuuraysaa walaalayaal khaalid ibnu waliid aynu soo laabanno walaaladii isaga caruurtii la dhalatay dabcan caruur badan ayaa la dhalatay laakiin inta la yaqaano waxa weeye saddex wiil ayaa la yaqaana mid waxa weeye waa ninkii la dhihi jiray waliid ibnulwaliid isagu uu islaamay oo weliba wuxuu kamid ahaa dadkii yacni goor hore islaamay ayuu kamid ahaa ahaa radi allahu canhu waliid ibnulwaliid sidoo kale waxaa ka mid a ah ibn ibnulwaliid waxaa kaloo ka mid a ah carruurta ay walaala yihiin ama wiilashay walaala yihiin khalid ibn waliid wiil la dhihi jiray camaara camaara ibnulwaliid wuxuu ahaa nin khaalid ibnulwaliid oo kale la mid ah oo nin dheer oo qurux badan khaalidna waxaa nin dheer oo qurux badan subxaan allah ayuu ahaa radi allahu canhu arda oo de yani xoog weyn oo markaa maasha allah ah markaa walaalayaal ninka camaara la dhaho waa ninkii weliid bal u fiirsida weliid siduu diinta iyo markaa yani colaada uu muujinaya walciyaadu billahi rabi alcaalamiin wuxuu u tegey reer quraysheed baa waxay u tageen abaa aalib nebiga adeerkiiba u tageen marka waxay ku dhaheen wiilkan camaara la dhaho camaara oo uu dhalay dee weliid ibnu muqiira uu dhalay wiilkan camaara la dhaho qaado oo korso waxaanad annaga noo soo gacan gacangelisaa maxamed noo soo gacangeli markaa maxamed anagu markaad noo soo gacan gacangelisida abudaalibow dee maxamed waanu dilaynaa adiguna haddaad wiil u baahan tahay wiilkaasaa ah wiilka camaara la dhahdo wiilka ugu quruxda badan ee ugu wanaagsan reer qurayshada korso oo wiil ha ku noqdo acuudu billah abu taalib wuxuu dhahay walciyaadu billah wuxuu yidhi abu taalib weligeed sidaa noqon maysa buu yidhi ma intaad wiilkaagiis ii keenteen ayaan cunto idiin siiyaan idiin quudiya wiilkaygana intaan idiin gacan geliyaad dilaysaan wallaahi maana weligeed suurtagelayn buu yidhi markaa subxaan allah marka u fiirso ninkan weliid walciyaadu bilaahi rabbilcaalamiin cadaawadu heerka ay ka gaadhay wiilkii isagu uu dhalay ayuu fidyo u bixinayaa yacni si diinta islaamka loo hor istaago ayuu wuxuu bixinaya yacni xitaa wuxuu markaa hormarinaya carruurtiisii uu dhalay isaga ama ha dilo ama ha korsada abu aalib ayuu leeyahy walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin walaalayaal xalqadii labaad ee barnaamijkeennii silsilada taariikhda khaalid ibnu waliid sayfullahi ilmasluul inahaasaynu kusoo gunaanadayna insha allahu tacaala barnaamijka soo socda ama xalaqada soo socotana aynu kaga warrami doonaa insha allahu tacaala khaalid ibnulwaliid iyo shaqadiisii iyo howlihii uu ka shaqayn jiray islaamka kahor iyo dhacdooyinkii dhacay baynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala intaaynu ku kulmi doonna barnaamijkeennan xigana waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi